العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب ما جاء في تكأة رسول الله صلى الله aadaakani baabu bayaani alakhbaar wuxuu u baabaysan yahay axaadiiiyo akhbaartii jaa-a timi ama ku soo aroortay fii tukati rasuulilaahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay wixii uu jiqilaysanayay ma ictimaadsanayay taas buu adigu waxa weyaan jiqilaysanayay bal wixii adigu jiqilaysanaya baa wixii kuba yimi ee ku soo arooru baabkiisiiya kollay waxaa inoo horeeyay rasuulkii ilaahay fadhigiisii iyo waxyaalo kuba tacalluqsan iminkana laba isu keen raaci doona oo jaanibka fadhiga un kuba tacalluqsan baabkan hore waxa ay tarjamadu tahay maa jaa fii tuk'ati rasuulillaahi sala allahu caleyh wasalam baabka kan ka dambeeyana waxa uu tarjamada ama cunwaanka ka dhigay sheekhu maa jaa fi itikaa'i rasuulilaahi sala allahu calayhi wasalam bal markaa farqiga labada baab u udhexeeyaana tukadu iyadoo dee fuclo wasankeedu yahay wixii la cuskado ama la jiqilaysto ama barkin ha noqoto wax kale haba noqoto ul ama qayrkeedba taas baa tukaa lagu magacaabaye haalibanna wixdee umuurahaas loogu talagalay macnaa umuuraha loo isticmaalo tukaada ama itika loo isticmaalo saa daraaddeed insaankii oo kale ama ruux ibnu aadama hadduu ruux cuskado taageersadaha ku kacayo markaa uu socdo isagoo dee dacfi jiray daraaddeed ama xanuun isagii u taageersanayo dee saha kuba socdee isaga tuga allaguma magacaabayo ee insaanku maaha wax loo diyaariyey ama loogu talagalay noocan ama ibtikaan iyo isticmaalka caynkaas ah taasi waa atuka marka la yidhaha baabkana taasi u baabaystayo bal walow axaadiista qaarkood dee talaasum ay waxyaale islaasimayaanuun munaasabadu ay noqonayso waxaa ugu baabaysan yahay rasuulkii ilaahay salawaatullaahi wasalaamu calayhi umuurihiisa ama barkin ha noqoto ama wax kale uu isticmaali jiray itikiisa iyo cuskashadii ama dee shiqilaysi oo kale haddii dee wax taa ka duwan oo la cuskanayona shiqilaysiba ahayna waa wixii laakiin shaygu uu yahay wax taa loogu talagalay oo taa loogaba qasto waa baabkan uu noqonaya ama alibtikaar iyada waxa macnihiisu yahay waana inoo dambeeyaaba isagu inoo iman doonaa oo halkan insaankiibaa ka baxayaan leenahay ibtiku waxa uu maqsuudkiisu yahay alictimaadu cala shay shay oo la cuskado shaygaasi noocani markaan hayno waa noqonayaa insaankiina waa soo gelayaa iyada taa dambe oo saa daraaddeed bu axaadiistaa kuma tacalluqsanay nooguma iman doontaayo farqiga markaa atuka iyo alitika u dhaxeeya tukadu waa maalan fuclo lumso oo kale waa wixii la cuskanayay ama la jiqilaysanayay taas waa shayga naftiisiibay tukadu noqon itukuna waa ictimaadkii waa isagu ruuxan hadday tahay debelmatala nuusaado iyo waxyaalo ay kuma kulmayaan jiqilaysiga naftiisii uu samaynayay ruuxuu laba imanaya ficilkiisia waa la odhanaya insaan hadduu dee garabka qabsado ama uu dee oo kale taageersado oo kale iyadna ibtikihii ama alictimaad cala shay waa inoo soo gelayayo farqiga labada baab u dhaxayn doona intaasuu noqon waana wax inoo dambeeya insha allah xadaana cabaas bnu muxamedin iduuriy lbaqdaadiy qaala xadaana isxaaq ibnu mansuurin can israa'iila can simak bni xarbin can jaabir bni samurata qaala anahu qaal koley israa'iil ibnu yunus ibn abi isxaaq iyo simak ibnu xarbin iyo jaabir ibnu samura waa dad inoo horeeyey cabaas ibni muxamedi duurina nisbadan duure loo nisbeeye waxay dhahaan waa xaafad baqdaad kaba ahayd ah, ama qaryo kuba dhoweyd bay nisbadu tahay asalkiisii hore reer khuwarismi haba ahaado kutubta qaarkoodna albaqdaadiyu baaba imanka inoo dhacday dhacda sababtu duurtan baa ka mid ah baqdaad kaba mid ahaydba weye waanan dee bal maalan siqaat ruwaad kaba mid ah oo bal maalan ninkan iyo dadkii iyagu siqaadii ruwaadda itqaanka iyo siqada adigu wasfigaa kulansafe kaba midaawe isxaaqan ku xigaa habeen dhaweydna isxaaq ibnu mansuur baan soo aragnay laakiin isxaaqa ibnu mansuur sheekha tirmidi buu halkaa ahaa halkanna waa sheekha sheekhiisii kolayna isxaaq waa habeenkaasba labada waan soo qaade isxaaq ibnu mansuur ibnu bahraam ilkowsaj oo ninkaa horeynu soo maray ahaa sheekha tirmidi waa ninka ahoo ninkan caawa maaha ama ninkan waxaa laydhaha isxaaq ibnu mansuur saluuli waa nisbo malaa reer saluul la odhanayay walow wala ama dee wala ahaanuun loogu nisbeeyey ayaa isaga ninkani yahay waana nin atbaacu taabiciinta raggii ugu yaryaraa kaba mida ama uguba dambeeyey oo ninkaa hore ka dabaqa horeeyo ninkan isaan oo kale kale tirmidina habeenkaa hore saan lahama soo gaadhin baan idhi waa natan caawa sheekha sheekhiisau yahay maxaa ninkii horen lahayn waa kawsaj ama ayay laqabkiisu yahay ee isxaaq ibnu mansuur ibnu bahraan ma aha wuxuu uhi jaabir ibnu samura ra'aytu waxaan arkay rasuul allahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay baan arkay muttaki'an xaalu yahay mid jiqilaysanayo oo calaa wisaadatin barkin calaa yasaari xaala ay ahaatay barkintaasi dhinaciisa bidix oo dee gacantiisa bidixiya jihaada bidix bay barkimadu kuba sugnayd rasuulka ilaahayna salawaatullaahi wasalaamu caleyh iyada ayuu jiqilaysanayuu ictimaadsanayay bal taas baan arkay buuhi saxaabigani fa rasuulkii dee adugu jalsadu horeynuu soo maray kayfiyad uu fadhiistay rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh waynu soo aragnay alqurfusa oo kale iyo ixtaba biyadayhi tarabucna waa ti aan xadiidka saxiixa muslim habeenkaaba sababa naqli badiyey bal markaatana fadhiyadiisii mid ka mida weeyaane saxaabigani wuxuu inoo soo noqlinayaa xadiidkan oo bal maalan inoo soo noqlinayaa xadiidkuna waa xadiid bal maalan dee aimo kalena ayla wadaagsadeen saxiixna inuu arkay rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh rasuulka ilaahay oo wisaado ama mikhado iyo barkin waxa weyaan jiqilaysnaa weliba dhinaca bidix bay ka taalay markaa dhinaca bidix buu u iilanayay rasuulki ilaahay markaa uu fadhiyey taas baan arkay buui bal cibaaradan calaa yasaarihi mar dambuu kalaam inoo soo celin doonaa xadiidka isagoo soo celiyey bal imanka muttakian tanna waxaan ku fasiraynaa waa maailan ilaa axadi shiqayhi weeye ma aha xadiid inoo soo socdo si ay kuma fasireen ee waa noocan dee aan naqaano ee ruuxu barkimo isaga dhinaciisa taalla hadduu labada gacmood mid ahaan ku jiqilaysto ama uu saaro u iisho dhinaceedii taas baa itukuu yahay rasuulka ilaahina waa laba yimi xdثna xmayd بن مسcة qال xdثna bشhr بن المفضل qال xdثna الجurayري عن cبدالرحمن بن أbي بكرة عن أbيه qال أنه qاal qاla رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم kana waa xadiiث kale oo iyaduna noocan fadhigan inooguba sugan yahay marka iyada kan munaasabadu aad bay daahir u tahay aan hayno oo wisaadadu imika waa atuk ah oo imika wisaadadu rasuulka ilaahay ficilkan uu lama yimi alitikaaban odhanaynaa alictimaad cala shay ama laakiin shayga naftiisa wisaadada nafteedu waa tan laga cabiraya atuk ah oo wixii ku soo arooray maa kaana rasuululahi sal llahu alay wasalam yattakiu calayhi wey rasuulka ilaahay wuxuu shiqilaysanayay ee waxyaala tan loogu talagalay dee dadkuna ay u isticmaalaan ah iyada xadiidkan munaasabadu aad bay daahir u tahay u muuqataa xadiidkan bal xadiidka laakiin kan ka dambeeya dambeeya waaba kan xagga sanadka jurayri waan soo aragnay horeynuu soo aragnay cabdiraxmaan ibn abi bakratana waa nin taabici oo saxaabigan weyn baa dhalay waxaana yidhaahaanba basre markii la degay waaba ilmihii ugu horeeye dhashay waayo oo waa nin taabici weyn bay noqonaysaa oo waqti hore dee khilaafadii cumar baa basre la degay oo waqtigaa basre iyo kuufaba waqtiyadaas baa la degay markii dee dagaalkii qaadisiye dabadeed in adigu dee muslimiintu koley ciraaq iyo waxyaalaha ama laga saaray nimankii reer furus baa deegitaan ku ahaa haddaba waa nin taabiciyo weynoo iqaab wuxuu idhi abi abubakra <coughs> qaala rasuul llaahi sal llahu alayh wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu idhi anaa uxadisukum ma idiin oo ma idinku biakbari kabaa'iri dunuubta waaweyn kuwa ugu waaweyn maydinku waramaa baa rasuulka ilaah yidhi naa saxaabadii ayaa uu hadalkan buu su-aashu ay kuma sugantahiyo istifaamku buu laba yimi siay culimmadu yidhaahaan hadalkani waxa weeyaan waa boorin uu rasuulka ilaah iyagu ku soo jeedinayaa maskaxdoodiibuu furayaa waana dee ku boorinayaa bal waxan inay u baraarugaan o dabdiyaan o xifdiyaan oo waa soo jeedin rasuulka ilaaha iyaga soo jeedinayo usluubkan oo ka cabiray dee axaadiis kale tani inoogaba timina waa jirtaa ilaa waqtigeenana xagga tadriiska oo kale dee waxa weeye amawaba qeyb muhiimay ka tahay wixii ruuxiya dee mucalimkaah ee arday u dhigayo oo kale asaaribta uu la imanaya horta marka hore uu ku soo jeedinayo iyaga nadarkoodii fahamkoodii casharkii markaasna dee hadhow madkhalluqonaysa uu kaba galo oo dee inuu casharku iska bilaabo iyagoo dadku ay jeedaan ay meelo kale iyo kuba shuqloo yihiin iyo isagoo markuu arkay inay u soo jeedaan ay wixii diyaar u yihiin sheega way kala duwan tahay oo waaba dee asaalibta tarbiyada in makana ka mid weeye baltana waa noocaasoo waa soo jeedin iyo baraarujin iyo ku boorin inay waxaan dambiyaan oy fahmaan oy xifdiyaanba taas oo maydiin sheega maydinku waramaa biakbar ilkabaair qaali waxay dhahan bala yaa rasuulallah macnaa xadidnaa yaa rasuulallah ha noo sheeg oo noogu waran rasuulkii ilaahay bal dunuubta waaweyn kuwa ugu waaweyn oo dee dunuubta iyadoo dee kabaa'ir iyo sakaa'ir u kala qaybsanto kabaairtana dee bacdigood siay ku tacriifiyeen waa dembi kasta oo ama waciid u yimi ruuxan loogu goodiyey cadaab ama qadab ama lacno oo kale ama xaddi ay kaba ratibanto barkood ama ay barhkood yidhaahaanba waa macsiyo kastoo tilmaamaysa ruuxan laba imanaya ku dhacaya tilmaamaysa aabayaan la aanu ina diintiisii dhowrahay inaanu xaggaa dan gelahayn tilmaamaysa kabaaira barhkood siay kuwa tacriifiyaan ayaa radiyadiibaa haddana sii qayb qaybsamayso oo dee way kala waaweyn tahay rasuulka ilaahi wuxuu uhi dunuubtaa waaweyn kuwa ugu waaweyn maydin sheegaan qaaluu balaa yaa rasuula allahi qaala wuxuu yidhi markaa rasuulka ilaahay al billaahi waa iyadoo ilaah loo shariig yeelo oo kufri dhammaantii unoo ishraagina qayb kaga mid ee waxalla wixii kufri keenayuna dee waa wixii badnaa ishraagu waa rabbi oo loo shariig yeelo wa cuquuqu labada waalid oo lagu caaq noqdo oo labadii waalid ruuxa dee bal maalan xaqaa ilaahay dabadii cid kuwa ugu xaq badanba ahaa oo ruuxu caaq ku noqdo ho dee waxaabay barhkood ku tacriifiyaan ama ay ku dabdiyaan xuquuqe waa isagoo labadii waalid ku sameeya waxay ama qowla ama ficil dhibsanayaan taas laba yimaado khaasatan nooxaasi hadduu kolkol iyaga naftoodu dhibsigoodaasi haytaayo wax dee shareecada xaggeedii nadar ugaba imanayo dee toosnayn dhibtaasi mala baab kale noqon ee waa isagoo labadii waalid kula kaca uun bal matalan qawla ama ficila oo dee taaddi ama dhibsi aan sahlanayn ama aan fudnayn ay dhibsadaanba waa aimada qaarkood tacriifkood ayaa caaqnimadu ay tahay bal labadii waalidoo lagu caaq noqdo qaala wuxuu yidhi abuubakrata odhanaya nufayc wajalasa rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay uu fadhiisto hagaag buu u fadhiistay wa kaana waxaanu ahaa markii hore iyo intii aanu bal maalan xataa jumlooyinka hore markii uu sheegayay muttaki'an caadi uma fadhiina labada dhinac mid ahaan ama midig ha noqota ama bidix taxdiid nooguma sugna ayuu iilanaya waxbuu jiqilaysnaa uun rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu caleyh wa kaana muttaki'an maxalushaadku intan weeye waayo rasuulka ilaahay baynu ka waramaynaa un jalsadiisii iyo fadhigiisii waxyaalihii kuba tacalluqsanaa ama umuuraha kale xadiidka inoogu sugnaaday waa umuuro dee faa'iide ah ee baabka inta u munaasibkii intan weeye haddaan baabka ama cunwaankii ku laabmana maa wajaa fii tukati rasuulilaahi sal lahu alay waslam tukadiina waxaan kuba fasirnay waa maa yuttakau calayh ayay tukadu tahay markaas barkimadii iyo wixii la midka ama wax kaleba ruux hadduu shaqeelaysto ama uu kuba tiirsado taas baabay tukadii noqonaysaa halkana iyada taasi inooguma sugnay waxaa inoogu sugan in rasuulkii ilaahay dee muttaki buu ahaayo baabka dambe itikaau rasuulilaahi sal allahu cala waslm baaba xadiidku munaasib noqon laha laakiin kollay munaasabadu waxay noqonaysaa dee kol haddii rasuulkii ilaahay uunu markaa caadi u fadhina uu jiqilaysnaa waxbaa jira waxan baa jira dee kaana yattakiu caleyhi yaanu xadiidka inooguma sugnaan halkaa mulaazamadaas ee itikahan ay ka laasimaysa maa yuttakau caleyh ayay maxalushaahidku noqonaya ama munaasabadii baabku noqonaya wa kaana muttakian qaala rasuulka ilaahi wuxuu ihi salawaatullaahi wasalaamu calayh isagoo u soo fadhiistay bal arrintan uu sheegi doono ahamiyada iyo weynida iyo mafsadada iyadna kaba ratimaysa ay waxa weeyaan weynideeda isagoo taa ku baraarujinaya foolxumada tani ay leedahay taa ku baraarujin oo waa hagaag baa lagu soo fadhiisa waa lihtimaam bima yaquuluhu fima bacdu wa shahaadatu zuuri markhaatiga beenta oo amase qowlu zuuri hadalka beenta ah kolay bukhaari oo kale xadiidka maruu wariyo riwaayaadkiisa mid ka mida awdal lishakigi may ol alaa wa shahaadatu zuuri wa qowlu zuuri baaba lafdigiisu ahaa oo dee barhkood waxay leeyihin baba qowlu zuuri cadfu caamin calaa khaas weeyaan oo shahaadatu zuurna waa qowlu zuur uun e laakiin qowlu zuur waa ka caamsan hadalkii beenta ahaa shahaadadii waa qayb ka miday noqonaysaa ee bal taas haddii bal markaa cadafka aan eegno e laakiin waxaan leenahay halkan shaki hadduu yimi saxiixay inoogu sugan tahay iyadoo istiraacsan tahay inaan shaki aanay ahaynay isku cadfa yimbo alaa washahaadatu zuuri wa qowlu zuur bal buu idhi arrinka halkana welibana rasuulka ilaahay dee baraarujintiitaa uu ku baraarujinayay adkaynaye dadka uu muujinaya foolxumada tani ay leedahay weli waa inoo socota celcelintiisa ayay haddana dee taaba ah habkan soo fadhiistay inaynu hagaag soo fadhiistayna ihtimaamka iyo waxa weyaan muujinta xumida ay tani leedahay buu waxa weyaan ayay iyadna qayb kaba mid tahay laakiin ishraaggii ilaahay loo shariig yeelaya isaga ba ah isagoo aan fadhigiisii hore bedelina uu yidhi markii uu shaahatu zuur ama qowlu zuur sheegayana rasuulku waana kan ku celceliya sida inoo dambaysa gees kalena hagaag u soo fadhiistay markaa taasi kama dhigna inay shaahatu zuur ka weyn tahay ishraagii waxa weeyaan dee waxa weeyaan ilaahay loo shariig yeelayay ama ay laba siman tahay qolow dee kufriga iyo waxaa keenaya isba qowl zuur uu yahay e waxa ay tahayba ruuxii dee kifrigii iyo ama kufrigii iyo shirkigii oo kale iyo waxaaba noqotaa kolkol mafsadadiisu inay qaas maqsirataho ruuxan ku koobnaato ruuxani ku halaagsamo cadaab uu ku galo iyo dembi aan lagaba dhaafahayn laakiin dadkii kale aanu gaadhin dararkiisu amaa shahaadada zuurku kollay dad kalunbay ku tacalluqsantahay markhaati baani waxyaala dee mafaasid badan baa ka ratimayo mafsadadan ka dhalanaysa shahaadatu zuur baa mafsada mutacadiya cid kale u gudbaysaa ruux baaba markhaati beena lagu furi karaa inuu wax dilo isagoo wax dilinoo dhigiisii loo daadin biyo aan laazim ahayn baaba laga qaadi ruux aan waxadin baaba shahaadata zuur baa xawayaan gacantiisii loo goyn karaa wax aan laazim ahayn baa taas bal waxa weyaan shahaadata zuur dad isqabaaba lagu kala kaxayn karaa adigu bal markaa waxaan leenahay mafsadadan ka ratimaysa shahaata zuur baa ah mafsada mutacadiya oo asarteedii iyo wixii ka ratimayaa dad kala gaadhayo tanba ah keentay ihtimaamkan khaaska iyo san gaarkee rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh qubxiga shaatu zur uu muujiyey tan baa keentay akbar kabair waa shirku billaah qaala wuxuu idhi abubakrataa odhanaya famaa zaala kama suulin rasuulullaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulkii ilaahay yaquuluhaa inuu odhanayo kelimada ku celcelinayo damiirkan yaquuluhaa inooguma sugan ee dee waxaweyaan ficilka la xidhiidhayna wuxuu u laabmayaa waa kelimadan ashaatu zuur iyo dee waqowli zuur taas buu u laabmaya oo rasuulka ilaahay baa wuxuu ku celceliyey alaa washahaadat zuur ama washaaat zuur wa qowlu zuur ama say noo taalaba haddaan eegna washaaat zuur ama se qowlu zuur baa rasuulkii ilaahay ku celceliyey isagoo hagaagu soo fadhiistay baanu haddana dayn rasuulkii ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh oo taas wey sharaxanan ayaama ibnu xajar ilaytayn baa waxa kaba dhacay inuu kaba dhigay yaquuluha damiirku inuu u laabmayo xadiiska o dhan alaa uxadisukum biakbar alkabaa'ir oo kale waana qowl baciidaas uu yidhaaha baajuuriba xashiyadiisa ku yidhaahe waa intan dambu rasuulka ilaahay ku celcelinayay wuxuu ugu celceliyena waa taan marka horeba soo sharaxna xataa qulnaa inaan nidhi waa saxaabadii abubakr kaba mid aha laytaw sakata lamu aamuso waa iyagoo rasuulka ilaahay uu naxay arintan iscaajka badan ku keenay isagiina waa kan dee hadalkan ku celcelinaya isagoo maqashiinaya markaasaaba iyagoo rasuulka ilaahay u naxaya ayaaba yidhaahdeen lamu aamuso ayay yidhaaheen bal laytaw sakata taas inaan nidhi maxalushaahidkan oo kale waa taa aan sheegnayba xadiidkan xadaana qutaybat bnu saciidin qaala xadaanaa shariikun waa shariigii aynu soo marnay alqaadi can caliyi bni alaqmari can abi juxayfata qaala anahu qaal caliy bn alaqmarna waa nin taabiciintii yaryarayd kamida ama zuhri iyo dabaqadiisii waana min hiqaat ruwaad kaba mid ah qolada bal maalan de zuhri iyo qataade iyoba isku waqti ahaayeen isku dabaqo ahaayeen abi juxayfana waa saxaabi jaliil oo kolay saxaabadii yaryarayd kamidoo magaciisa wahbi la idhaaho qaala wuxuu ihi saxaabigaasi qaala rasuulu llaahi sal llahu calayh wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu yidhi ama ana anigu kale amadu halkana ta'kiidun bay uba timi in badan waxay u timaadaa takiid iyo tafsiil saa daraaddeed waxyaalo tafsiil keenaya israaca oo imika iyadoo la yidhahdo dee ama muxamadun faqaala kada wa ama caliyun faqaala kada oo kale oo hadiyo goor dee amadan wax kale oo dee muqaabilkiisa tafsiilka wax la kala saarayo lakala bixinayo umuurana loo kala tiirinayo imika halkantii kuma sugna ee waa macnaha takiidka ilahaydee dee tafsiilka la socday unbay halkan ku kooban tahay ee wax tafsiila oo imika inoogu sugan ay keenaysaa ma jirto rasuulku markaa wuxuu ihi salawaatullaahi wasalaamu calayh ama ana anugu falaa aakulu ma cunayo oo cuntada ma cunayo muttaki'an xaalan ahay bal macnaan horraysiinayaaye dee xaalan ahay mid oo labada dhinac mid ahaan u iilanaya dee markaan cuntada cunayo anigoo ama barjimaiyo wax lamida dee gacantayda saa uba saaray anigoo dhinac saa ugu ciilanaya cuntadii ma cunaye anigoo fadhiya falcayaan cuntadii hagaaga u fadhiyaan cuntadii cunaya taas baa rasuulka ilaahay yidhi waxa uu rasuulka ilaahay taa aanu ugu cunayna ee isagu dee waxa ay tahayba waxay dhahaanba waa da'bal mutakabiriin kuwa adigu mutakabiriinta da'digooda oo kale kees kalena waxaa dhici kartaba ee cuntadu majre iyo meel ay marayso leediyo meel ay gaadhayso ruux haddaanu si dabiiciyo caadiya u fadhiyin oo ama jiifo ama uu jiqilaysan yahay waxaa dhici kartaba waa majrihii inaanay caadiba cuntada u marino isagaba darar sixii ama darar xagga caafimaad iyo shaksiga sidaa u cunaya ugaba yimaado bal labada macnoba inoo soo naqliyo culimaduye wixii rasuulka ilaahay diidayna inaga inooma haboono waxa uu rasuulku leeya anigu saa ma yeeriya dee inaynu yeelno maahe oo maahan wax isaga ku khaasasa ah, bacd alfuqahaa laga soo naqliya halkan iyo dadkii kalena way la wadaagsanayaan macnahaas waa mid oo muttakian ah, waa macnahan aan xadiidka hore wa kaana muttakian kusoo fasir marnay macnaa wa ana amiilu ilaa ixdaa ama axad ishaqaaya anigoo dhinacunu iilanayo cuntadayda ma cunayo taas booni martaas waa macne kolley waana macnihii luqada dee aada u badnaayee mashhuurka ah waxaa jirta aymo kala duwanba waxay muttaki an tan macnotaa ka duwan bay kuma fasiraan haba macnaha imaam nawowi radia allahu tacaala canhu ardaahu riyaadu saalixiinka xadiidkan markuu soo qaadaya matni ahaan uu soo dhigto isagoo khataabi kaba soo naqlaya bay leeyihiin muttaki anta halkani maaha macnihii kaa imika aan kuma fasirnay ee waxa weeye ama ana anigu fala aakulu ma cunayo muttakian xaal ay ictimaadsanayo oo waxa weeyaan wax dee aan ama furaash iyo iyo wax lamida on dabada hagaag u saaray waa ruux dee doonaya inuu cuntadii badsado suunkii furtay barkimo wax lamida ah ama firaash ku fadhiistay oo hagaag dee ay dee ka muuqato shacnigiiyo sana u fadhiyo inuu doonayo cuntadii inuu badsado anugu sitaa uma cunayo oo dee rasuulka ilaahayna salawaatullaahi wasalaamu calayh cunto kamamaba dhargi jirin isagoon dhargin buu kaba kici jiray ee waxaana xadiis laba soo naqliyey isagoo dee u fadhiistay san ataxiyaadka aan u fadhiisanay inuu cunto cunayeyba oo uu yidhi waxaan u fadhiisanayaa sia addoonku u fadhiisto waxaanan u cunayaa sia aan addoonku uga cuno bal markaasoo itika halkan ay kuma fasireen mutakian waxa ay ku fasireen ruux ku fadhiya firaash iyo wax la mida oo jilicsa dabada hagaag u saaray dee suunkii furtay doonayana markaa inuu qadar badan cuntadii ka cuno oo kale anugu saa kuma cunayo anoo mustafsis wuxuu doonaya dhaqsaba inuu uga kaco habkii uga fadhiya amaasay dee sooba naqniahan nuqayimi halkan intuu lugtiisa mid ahaan gogloodo ta kalena haba taago oo waa taas intuu lu gogloodo oo uu ku fadhiisto ta kalena haba taago ama dee waxa weeyaan ha u fadhiistaba saa aan leenahay tashahudka anuguma fadhino labadii jiribiyo taasbe adugu balkee kayfiyadaas tilmaamaysa ruuxu qadar kooban inuu ka qaadanayo aanu doonayn inuu halkan kuba raago waxana in badan uu sii dil fadhiyo taasun baan u cunayaaye anigoo ictimaadsan bay markaa noqon cuskanayo ictimaadsanaya tiku markaa macnihii ictimaadkii waa noqonaya laakiin waa calaa widaa'in ama calaa firaashin taxti wax aniga iga hooseeyoon dabada saaray oo dee hagaag u fadhiistay oon sidaa kuba cunay anigu taa uma cunayo kolleyna waa macnaha khadaab iyo kale sharaxiisa abi daauud tirmidiyade ama bukhaari labadaba waa sharxay uu isagu horraysiiyo uu idhaha macnaha kale maanta loogama jeedo ee macnahan ayaa macnuu yahay aqcudu muttakiyan calaa wadaain taxti oo waxay leeyihiin taasna waa ruux doonaya inuu badsado dee rasuulka ilahina shanigiisa taasi may ahayn dacbigiisa may ahayn cuntaba kama dhergi jirin markaa ruux doonaya inuu badsado ayay shanigiisa tahay oo markaa waxay leeyihiin luqa ahaan kullu man istawaa qaacidan calaa widaain fahuwa muttaki ruux kasta oo wax balma matalan saamarkima ha noqoto firaash haba noqoto shay kale oo dee uu dhigtay hagaag ugu fadhiistay si fiican uguma fadhiistayba waxaa la odhanayaa waa mutaki ayaa la odhanayaa itiku markaa ma aha ilasho ee waa ictimaad uu cuskanayo dee dabadiisii intuu hagaag u saaray uu cuskanayo shaygan kaba hooseeya taas baa markaa macnuu noqonaya maaha kan bal labada macnada laakiin kaa kalena uu qabanaya oo kaa kalena dee maxduurka ku sugan waa ta aan sheegnay kana wixii kuba sugan waa ta aan sheegnay rasuulka ilaahina salawat ullahi wasalaamu caleyh wuxuu yidhi anugu kayfiyada iyo xaaladaa wax kuma cunayo cuntada taas maaha xdثna محمد بن بشhاaر qال xdثna cبدالرحمن بن مهدي qال xdثna سفyان can caliyi bni alaqmari qaala samictu abaa juxayfata waa xadiidkii uun oo sanad labaad yeeshay caliy bnu alaqmar bay isugu yimaadeen markii hore laba nin baa u dhexeeye maanta saddex baa u dhexeeye tirmidi caliy bnu alaqmar ee xadiidku waa kii hore uun dariiqa labaadna bukhaari iyo keyrkiibana way kuba wariyeen ama caliy bnu alaqmar koley baajuri baana sufyaanka kaba cabiro sufyaan ibnu cuyane inuu ya laakiin waxaa daahira cabdiraxmaan ibnu mahdi markuu idlaaqasan horeba usoo sheegnay waa sufyaan athawri bal dee markuu inoo soo celinaya kuba suganta isagoo sufyaan thawri laydh waa sufyaan thawri imaamkani wuxuu ihi samictu abaa juxayfata yaquulu qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam laa aakulu muttakian laa aakulu muttakian waa xadiidkii uun ama anadii uun bedelkeed la aakul haba timaadeen xdثna يوسف بن عيسى qال xdثna وkيع qال xdثna إسرائيل عن سمك بن حرب عن جابر بن سمرة xadiidkii casharku inoogu soo bilaabmay ayuu imikana soo celiyey sanad labaad buu ku soo celiyo markii hore israa'iil isxaaq ibnu mansuur nin la yidhao nidhi asaruuri ayaa xadiidka kaba warinayay kaasna cabaas ibnu moxamed iduuri oo sheekha tirmidi ahaa maantana israa'iil waxaa ka warinaya wakiic ibnu jaraax wakiic ibnu jaraaxna ninkan yuusuf ibnu ciise la ydhaa mid hiqaatu ruwaad kaba mid ah oo raggii atbaacu taabiciinta la kulmayna ahaa ayaa kaba warinaya ama xadiisku waa kii uune laakiin lafdi baa ka maqan oo muxuu yidhi kii hore maxaa eeg israa'iil cidda ka warinaysa isxaaq buu ahaa maanta halkii isxaaq baa nin kale ku jiraayo waa wakiic baa ku jira wuxuu yidhi ra-aytu nabiya sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay baan arkay maha cunto ee waa de isagoo fadhiya taki an xaalu yahay tad maha isagoo dabada saaray oo saa u fadhiya tan imankaan kuma soo fasirnay ee jiqilaysan oo calaa wisaadatin barkin isagoo saa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh labadiisa dhinac mid ahaanta allay ee dhinacii u iilanaya oo cuskanaya oo jiqilaysan ayaan arkay kitaabkayga intaasu ku jooga baabkuu bilaabay isagoo hadda sharaxa kusoo yidhi hadal baa soo socda yidhi laakiin hadalkii waa ka dhacsan yahay bal waxaan hadalka iga dhacay waa kan sheekhuna tirmidi baana hadal kaleo wuxuu ihi qaala abuu ciisa abuu ciisa tirmidi baa wuxuu yidhi waa saaxib alkitaabi lam yadkur wakiicun wakiic ma sheegin calaa yasaarih halkan ra-ytu nabiya sal llahu alay waslam muttaki'an calaa wisaadatin ayuunbuu ku gaabsaday wakiic markuu israa'iil kaba warinayay ee muu raacin calaa wisaadatin calaa yasaarihi sidaynu markii hore soo aragnay xadiidkii koobaad wahakadaa saa wakiic kuba wariyey iyuu rawaa wariyey kayru waaxidin mid wax ka badan can israa'iila israa'iil uu kaba wariyey oo qolooyin kaloo wakiic ahayn oo weliba mid aan ahayne mid ka badan cibaarada kayru waaxidna taasay u isticmaalaan ujeedadu waa mid wax ka badan oo waa wakiic iyo mid kale iyo mid kale weliba ama in kasii siyaadsan ayaa iyaguna israa'iil maxay ka wariyeen naxwa riwaayati wakiicin riwaayadan wakiic wax lamidoo ujeedadu calaa yasaarihi may odhan ee waxay ku gaabsadeenun calaa wisaadatin tirmidi baa wuxuu sii raaciyey hadalkaa walaa naclamu ma ogin oo ma garanayna buu yidhi oo ma ogeyn buu leeyahy axadan axad rawaa wariyey fiihi xadiidkan dhexdiisa calaa yasaarihi intaa raaciyey calaa yasaarihi waayo haddii laydhaa mutakeen calaa wisaadatin labadii dhinac labadaba way ixtimaalaysa walow dee dhinaca bidic haddii uu maalintaa la arkay inaanay taasi keenayn inaan dhinaca midigii loo shaqalaystaa ayana laga roon yahay aanay keenayna waa waaqiciya wixii uu markaa ku arkay uun laakiin wuxuu leeyahay haddana laftiga markan eegno cid werisay calaa yasaari oo xadiidka ku soo dartay ma garanaya buu leeyahay ama ma ogin ilaa maa rawaa isxaaq ibnu mansuurin isxaaq ibnu mansuur asaluuli waa ninkii marka dhoweydaan soo hayna xadiidkii koobaad wixii uu wariyey uu mooye can israaiila israaiil uu kaba wariyey xasilka kalaamkiisu waxa weeye sheekha cibaaradan intaa calaa yasaari waa hariib waana ziyaado qariib ahoo dee waa ziyaado horta uu la yimi isxaaq ibnu mansuur markuu israa'iil kaba warinayay ee cid kaloo la wadaagsantae haddaanay jirinna waa adigu qaraabo imanka aan xadiidkii oo dhan ku wada imane kelimo xadiidkii kamida kuba timi oo isagu intaas isxaaq ibnu mansuur baa israa'iil ka sheegay qolooyinkii kale laakiin kolley cabdirasaaqna cinda axmed waa wariyey calaa yasaari waa wariyey arrintuna waa libayaani alwaaqicun waa sii markaa jirtay caddaynteed maaha inay tahay taqiid oo ay tan ku qaydan tahayoo dee hadduu ruuxu doonayo isagoo rasuulka ilaahay ku dayanayo idsika aasba ama uu lama imanayo ay tahay xagga bidix xagga kale inuu iska dhowrayo taa maaha taqiida salaad maaha waa waxa markii uu arkay uun sidii xaaladu ahayde labada dhinac waa wada banaayin riwaayada idlaaqeedna waata inoo keenayso bal sheekhu tahaba yidhaahay adigu bal cabdirasaaqna waa la wadaagsaday oo imaka halkan uu la wadaagsaday marka la eego isxaaq oo israa'iil waa ka wariyay isagoo dee maalan in calaa yasaariya ama waxaan leenahay ishkaal ma jiro in ziyaadadana cid kaloo ku raacday waan helaynaa in marka la isxaaq ibnu mansuur arrinkuna waa libayaan ilwaaqicuun buu ahaaye wax qayd loola yimi ma aha wamaa jaa fi ittikaa'i rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay waa cuskashadiisii wuxuu cuskamayey ama ictimaadsanayeyba si guud wixii ku soo arooruu baabkiisii yahay markii dhowada waa tan soo kala farqiyey alittikaa iyo atuka atuka waa maa yuttakau calayhi baa nidhi waa shayga loogu talagale loo diyaariyeyba taasa barkimad wixii lamidka ahaa dadku markaa soo gelayaan xataa hadduu ruux qabsado cuskado ruuxii lama odhanayo tukaa lama odhanayo ama aliltika waxa wey alictimaadu cala shayin wey waa shay oo la cuskado marka insaanki waa soo gelaya wixii kale ama wisaada ha noqoto ul ha noqoto gidaar ha noqoto wixii kaleo dhamina way soo gelayaan bal wixii halkaa kuba yimi ayuu yahay xadaana cabdulaahi bn cabdiraxmaan waa imaamkii daarimi qaala xadaana camr bnu caasimin qaala xadaana xamaad bnu salamata can xumaydin can anasin ana nabiya sal llahu alay wasalam xumaydkana waa xumayd awiil ee xumaydkii xumayd laba xumayd ibnu cabdiraxmaan baan soo aragnay koley aanu iska kingelino anas ninka ka warinaya waa xumayd awiil ana nabiya sal llahu alay wasalam kaana wuxuu shaakiya mid xanuunsanaya fakharaja wuu soo baxay rasuulkii ilaahay yatawaka'u xaal uu cuskanayo calaa usaamata bni zaydin usaamat bni zayd oo rasuulka ilaahay uu xanuunsanayay wuxuu soo baxay isagoo markaa garabka intuu haysto garabkiisisa u u cuskanaya usaamat bni zayd buu soo baxay wa calayhi walxaal calayhi korkiisa tawbun mara ay tahay qadarayun wadankan qadar la yidhaao dee meeshaas qadar loo nisbeeyo oo horaynu xadiidka usoo maray welibana faa'iido kale aynoola socotay oo yaxya ibnu maciin iyo waxa weeyaan taas maxamed ibnulfadl iyo arrimo markaas ayay noola socotay xagga waqtiga iyo ilaalinteedun habeenkii waxoogaana aan ku yar joogsanay intii laakiin waa xadiidkii horeun inoo soo noqday xaggii libaaskan ku soo maray qadrina waxaan leenahay dee qadar nisbadu qadariyi bay ahaan lahayd ee waa waxa ka yimi uun taqyiir qiyaaskii aan waafaqsanayn oo xaggii nisbada kaba yimi ee waxay leeyihin waa beledkan unba dee waqtigaa qariyo baxrayn ka mida iyo waxyaala kutubtaa hore hay nooguma sugnaateen wacalayhi saabun qadriyun oo qatashaxa bihi uu isku daday rasuulka ilaahay garbaayo intanuu saaro waa isku daday fa sallaa bihim waa tukiyey dadkii maxalushaahidku waa maxay fakharaja yatawakau calaa usaamata horena waynuu soo aragnay xadiidka maxalushaahidkuna aada buu daahir u yahay xadaثna cabdاللahi بن cabdالرحمن qال xadaثna محamed بن المبارك qال xadaثna cضاء بن مسلم الخفاف الxلبي xadaana qaala xadaanaa jacfar bnu burqaanin can cadaa bni abi rabaaxin can ilfadl bni cabaasin qaala anahu qaal waa xadiidka kolay sanadkiisa dacfi ku sugan yahayo cabdullaahi daarimi iyo moxamed ibn mubaarak nina waa imaam nina waa nin iqa laakiin ninkan cadoo bnu muslim la yidhaaho alkhafaaf horta nisbadu waa ama qofkii weeye nisbo loo nisbeeyey oo dee waatan markay xirfad noqoto wasankan uu u yimaado qiyaasahaan nisbada oo ama waa samayn jiray ama waa iibin jiray kolley nin caabida buu ahaa oo dee kolley cibaadadiisi iyo subdigiisna waxay keentay idhaahaan inuu kutubtiisii markii hore uu dee axaadiisa iyo waxaa culimmadii iyo sheekhadiisii kagaba qortay malaa isagoo le cibaado unba iska aaso haddana tii riwaayo kumuudayne dee axaadiistii buu warinayo markaasay aqlaad badan ama akhtaa'ay riwaayadiisa dhacdaa waa axaadiis meeshii uu kaba saxan lahaana aanay dee uu taa iskaba aasay tii buu warinaya axaadiisii markuu warinaya awhaan badan ama akhdaay ay dhacdaayo kolley taas baa deeta dacfiga u keenta ee haddii aanu dadkii siqaadka waxaan uu warinayaa wax lamido aanu warin oo iyaga kuba khilaafana kole riwaayadiisu markaa xujo iyo ictimaad ma yeelato jacfar ibnu burqaanna waa nin isaguna kole saduuqba can cadaad bn abi rabaaxin waa imaam aimadii taabiciinta kala mida can ilfadl bni cabaasin qaal anahu qaal markaa sanadka ninkan baa ku sugan cadaa ibnu muslim oo arintiisa aan sheegnay baa kuba sugan aimada qaarkood hadday xoogeeyeenna kolay dacfiga la daciifiyo waa taa aan sheegayno oo kale kole wax yar oo kalena waa soo geli karaan xadiidka sanadkiisa dacfi u keeni karo cadaad bn abi rabaax waxaa suurtagal inaan fadl bnu cabaas oo hore maanu laba kulmino halkana inqidaac jiro qaala wuxuu yidhi dakaltu calaa rasuulilaahi sal llahu alay wasalam fadl bnu cabaas oo dee waa cabaas awlaadiisii ninkii uguba weynaayo loogu kunyooday isaga iyo de markaa haweenaydiisiiba umulfadl iyo abulfadli waatay kunyoodoodu tahay lubaaba bint alxaaris isagaa ugu weynaa awlaada cabaas wuxuu yidhi waxaan u galay calaa rasuulilaahi sal llahu alay wasalam rasuulka ilaahay baan u galay fii maradii xanuunkiisii alladii xanuunkaasoo twufiya fiihi uu ku wafaaday bay ruuxdiisa lagu qabteenu ka kicin rasuulkii ilaahay ayaanu soo galay wacalaa rasi walxaal calaa rasi madaxiisa cisaabatun maro ama dee in ruqaduu maro ay tahay safraaw cawlayd oo madaxa rasuulka ilaahay madaxa xanuunayay kolle xanuunkiisuba dee sudaacaas buu ku bilaabmay markii hore madaxoo aada u xanuunaya daraaddeed buu ku xidhay madaxa cisaabo ama tarin ama mare uu ku xidhay usa ugu bal adaygana iyo xijin dee xidhitaankuna ixsaaskii xanuunka iyo dareenkiiba yar fudaydinaysay dee umuurahaasna tawakulkii iyo umuurahaas rasuulka ilahay masayidulmutawakiliin buu ahay <clears throat> tadaawiguma ma anfeeyo tanna dee waxa weeyaan waa nooc bal ayaanay tadaawi ahaaninbe laakiin dee qaradkaas iyo ujeedadaa loolaba imanaye fasallamtu calayhi waan salaamay faqaala wuxu uhi yaa fadlu fadliow dee salaamtii markuu ka qaaday qultu waxaan i labayka yaa rasuul allahi qaala wuxuu uhi ushdud adkee bi haadihi waa cusaabadan iyo maradan cusaabada hore wataynu u soo maray korkol cimaamadana in lagu idlaaqo laakiin markaa maro kaloo inta madaxa lagu xidhayo ra'si madaxayga aada ugu xejiyo bal aad ugu geeji oo ku adkee qaala wuxuu uhi fafacaltu waan falay uma qacada malaa markaa hore rasuulku waa jiifayba uu soo fadhiistay fa wadaca wuxuu dhigay kafahu baabacadiisiibuu calaa mankibii garabkayga sidaa u duldhigay isagoo cuskanaya uma qaama markuu isagii taageersaday cuskaday ayuu kacay maxalushaahidkuna waa intan wey alitika fawadaca kafahu calaa mankibii oo de waa lilitika uma qaama uu kacay fadakala fi lmasjidi masaajidka u gala haddii barhkii fadakhala lmasjida taallana dhib ma laha oo in badan bay dee khaafidka ama xarafka iskabar sabila meelahan oo kale tawasuc ahaan asalku waa in xaraf jiro laakiin meelaha sidan oo kale ah xarafku waa dhacaa dakhala lbeyt oo kale de asalku waa dakhala fi lbeyti fadakhala fi lmasjidi masaajidka buu galay wa fi lxadiidi xadiidka qisa kuma sugnayd bal markaan wafaadka rasuulka ilaahay gaadhno yani dee haddii aan sanadkan ba aanay inoogu iman baan qisada aan arki doonaa ee eh, waxa weye xadiidka qisa intaa kaba badan oo rasuulka ilaah dadkii laba hadlay waxyaala yidhi yidhi ayaa kuma sugnayd waana wakaa dee rasuulka ilaahay baa wafaadkiisuna waa dhowaa eh, maxalu shaahidku waa maxay fawadaca kafahu calaa mankibi baabu maa jaa fi akli rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam hada kani baabu bayaani maa baabkii weeye jaaa yimee ku soo arooreen min alakhbaari axaadiidka ah fii akli rasuulillaahi sala allahu calay wasalam rasuulka ilaahay cunitaankiisii bal kayfiyadii uu rasuulka ilaahay wuxuu cunayey iyo akligiisii wixii uu kuba yimi bal wixii uu cunayey waxyaalaba inoo dambeeyaan oo qaab kale inoogu dambeeyaan haddii alla yidhaha baabu maa jaa fi sifati khubsi rasuulillaahi sala allahu caleyh wasalam iyo waxyaa ee waa akliga iyo kayfiyada sii dee bal rasuulka ilaahay cunitaankiisa cabitaankiisa iyo wax cunitaankiisa uu u dhacaya ma uu ahaa wixii ku soo aroor baabkiisiyaan xadaana mxamed bn bashaari qaala xadaana cabduraxmaan bn cilmin likacbi bni maalikin markaa kacbi bni maalik saxaabiga jaliilkae shucaradii rasuulka ilaahay salawaatu wasalaamu caleyh ee say seeftoodaba ugu jihaadayeen carabadoodana ku jihaadayay kaba mid ah ayaa dhalay waana taabici weeye oo isagu saxaabi maaha kolay niman dhowrana waa dhalay oo cabdiraxmaan nin la yidhaa iyo cabdullaahi nin la yidhaa iyo adigu qorooyina laakiin arrin baa jirta imika ibhaan baa jira halkan e ilmo kacab oo dhamme waa siqaat ina kacab oo daciifi ma jiro dhammaanba waa rag lagu kalsooye nimankaa ilmo kacab marka dhib ma laha haddaynaan magaciisii xataa inuu cabduraxmaan ahaa iyo inuu cabdullaahi ahaa iyo inuu ah, aynaan garan dhibaato ma laho saa ibnu rajabba sharaxa cilalka tirmidiya kuma yidhaaho ee dhammaan ilmo kacab qoysku waa qoys siqaada weeye waana taabiciin ana nabiya sala allahu calayh wasalam marka kacab ibnu maalik baa wuxuu yihi rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi kaana wuxuu ahaa yalcaqu mid leefo oo asaabicahu farihiisa alaaan saddex goor buu leefi jiray manaa rasuulka ilaahay markaa uu cunto cunayo khaasatanna cunto ama dee qoyaal laho kollay gacmihii ay wax kaga hadhayaan cunayo farihiisan uu ku cunayay dee waxaana eh, dee saddex farood baanuu qaaliban kuba cunayay waa suulka iyo labada farood ee isxiga sambaabada iyo alwusta kuwaasuu kuba cunayay rasuulka ilaahay faraha haddaba wixii ku hadhsanaa markuu cuntada dhammaysta weeye maaha intuu ku dhex jiro ma aha ayuu leefi jiray rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh maxaana inoogu sugan halkan alaaan bal laftiga xadiiska haddaan eegno waxay keenaysa waa saddex farood horta xadiidka dambey taasi inoogu imanaysaa imaka halkan asaabicdu dee waaba ka badan tahay oo maaha saddex iyo afar iyo shanba way kuba dhacaysaa ee farihiisii wax ku cunay saddex goor buu neefi jiray waxaa xadiidka daahirkiisu keenayaa far kastaba markaa uu cuntadiisa dhammaysto si uu hagaag ugu nadiifiyo bal intaana ama mara dee hadduu dee ay jireenba manaadiil aanu iska marin ama aanu faraxalanba ama aanu sidaa kuba dayn ee litadiif saddex goor buu fartiiba muudsan jiray bal taas baa iyada xadiidka inooguba sugan oo fartii far kastaba saddex goor buu muudsan jiray leefi jiruu ka leefi jira wixii saarna marka xagga leefitaanka rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waa ina faray markaan cuntada cunno ee intaynaan ama wax iska marin ama aynaan maydhin inaan faraheenna wixii ku hadhee cuntadii ahaa ka muudsannoon ka leefno u ina faray rasuulka ilaahi salawaat wasalaamu caleyh welibana waxaanu ku cileeyey ma garanaystaan cuntadiinnan barakadu halkay kuma sugan tahay cuntadan barakay inoo leedahay waatan jidhkeennu uu ku korayo ee aynuu ku intifaacayo inoo tahayba dee waxaa aan kuba noolaano haddaan cunto weyno oo ka ruuxo dee nafaqa beelaya marka dambana uba dhimanayabe haddaba barakadan cuntadii kuma sugan kolley dee cuntadii qaybay noqon wax calooshaadii gaadhay oo hadday barakadii la socotay waabay gaadhay wax farahaagii kuba hadhay wax weelkii ku hadhay wax dhulka uba dhacay kolley intaasunbaa cuntadii la keenay ay noqonaysaa rasuulka ilaahina wuxuu ihi baraka ayaa kuba sugan halka barakadu ku sugantay nama garanaysaan marka axaadiista dee saxiixa inoo timi halkaas cunta hadday dhulka kuba dhacdo rasuulku wuxuu ihi si uga daynine shaydaan ha uga daynine waxaad ku dhigay ama raacay ee ada ah ka suuliya ka nadiifiya markaasna cuno oo taa hadaynina baa rasuulka ilaaha yidhi balta hadayna nijaasa kuma dhacda ama taasoo kale in xayawaan loo dhigayo waaba iskaba iman weelkii wixii ku harsanaana haddii ruuxa weelka looga dambaynayo dee intuu reebay cuntadii dad uga dambaynayaa jiro dee isaga taasi ma saarna laakiin hadduu marka horeba cuntadii ka dhameeyey waxay iyadna xadiiska kuba yimi wixii saxfada kuba sugnaa in laga tirtiro laga dhammeeyo oo aan iyadna shaydaan looga teginayo leefleefkii oo taasna waa haddii aan looga dambayn haddii looga dambayna cidii uga dambaynaysa noqonaysa maxaa soo hadhay wixii faraha iyadana ku harsanaa dee ruuxu inuu faraxasho iyadoo cuntadii raacaysa biyaha maaha indee wixii uu iska marinaysa dee mandiilkiiyo waxaasoo dee uu sii wasakaynayo markaa waxaan badanee saaran gacmihiisa saaran ma aha ee ha leefo weeye dabadeedna waa taasoo barakadii kolley de waxaa la arkaa inuu barakadii aanay dhaafinba cuntada uguba sugnay taasi waa mid waa sidii rasuulka ilaahayna amray maxaa ficilkii siday sugan xadiidkan sababta sanadku waa sanad inoo sugan weeye waana ragga aan leenahay maxamed ibnu bashaar cabdiraxmaan ibnu mahdi sufyaan thawri sacd ibnu ibraahim waa rag wada dee imaamiye ah ibnu kacb oo iqa kaabi malik marka waa sanadkaas saxiixa ah ee muslimiina ay wariyeen laakiin meelba in yar khilaaf ama riwaayada yar dhacay sheekhaan inoo keeni doona ee markaan halkan ku sharxa horta muxuu keenayaa lafdigani inuu far aanu mar keliya ku kaaftoomayne saddex goor hor uu markaa muudsanayay weliban axaadiisi dee ay barhkood soo saareen waxa kuba yimi oo kale inuu fartan dhexe uu ku horraysiin jiro haddana sabaabada ama murdisada uu ku xigsiin jiro sulka u dambaysiin jiro asee balaa u kala dhaadheeraainben bal taasi waa mid sheekha kalaad leh qaal abu ciisa tirmidi wuxuu yidhi rawaa hayru muxamed ibni bashaarin muxamed ibnu bashaar ciddii aan ahayn hadalxadiida xadiidkan waa wariyay oo qaala wuxuu yidhi yalcaqu asaabicahu halaaa yalcaqu wuxuu leefi jiray muudsan jiray asaabicahu fariisa halaaa saddexdaa waa xadiidkii hore uun muxamed ibnu bashaar riwaayadiisii maxay ahayd kaana yalcaqu asaabicahu alaaan saddex goor buu farihiisa leefijira ama muudsan jiray muxuu leeyahay haddaba maxamed ibnu bashaar dadkii aan ahayn ee xadiidka cabdiraxmaan ibni wahdiya kaba wariyey xadiidka la wadaagsaday muxamed mooye dadkii kale maxay ku wariyeen buu leeyahay yalcaqu asaabicahu alaaa macni waa isbedelay oo muxuu noqday kaana rasuulullaahi sal allahu calayh wasalam yalcaqu wuxuu muudsan jiray rasuulkii ilaahay asaabicahu farihiisa aalaaa saddexda ah waa saddexdii farood ee wax ku cunaya waa asaabicdiisa saddexda ah waa saddexdii wax ku cunaye alibhaab iyo asabaab iyo alwusta fardhaxadii iyo murdisadi iyo dee suulkii ayuu muudsan jiray rasuulkii ilahi oo marka halkan tiro inta gooru muudsan jira kuma sugna ee saddexdan wax ku cunayay iwaana wixii markaa waxay ku hadhayaan oo kale ayaa deeta uu muudsan jiro marka qolooyinkii kale taas bay kuma wariyeen marka haddaan taa cibaarada eegno ee waxaaban odhan karnaa laftigaa hore lafti shaada ayuu noqonayaa laftigii ruwaadda intoodii kale ay wariyeenna waa laftiga kale oo saddex goor markaa in la muudsado far kastaba haddii aan riwaayada shuduud ku tirino inooma sugnaanayso ee waxaa inoo sugnaanaya unba rasuulka ilaahi saa inagaba ina amray marka aan wax cunno ina amray waana marka la dhameeyo inta uu ruuxu wax cunayo kolba intuu muudsado inuu haddana farii ku celiyo taa istimnaar kaba imanayo lama imanayo waa markuu dhammaysto dee taas uu ina amray ayuu laba iman jiray bal taasba weeye dee qoloyina iyagu jamciyey waxay leeyihiin dee markaa labada riwaayaba dee markaa wada qaatay saddex afarood buu wax ku cuni jiray oo muudsan jiray far kastana riwaayada hore ay noo faa'iideynaysa saddex goor buu waxa weeyaa leefi jiray ama muudsan jiray laakiin dee xadiisku kaledu makhrij kaliya leeyahay dariiq kaliya leeyahay ruwaadii warinayo alfaadda isku khilaafeen kolley kama fursanayno in la kala raajax yeelo xdثna الxسن بن علي الخلال qال xdثna عفان qال xdثna حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس qال أنه qاal wuxuu yihi xadiidkan waa xadiid muslim la wadaagsaday tirmidi ah eh, kaana nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ahaa idaa akala dacaaman cunto hadduu cuno lacaqa asaabicahu halaata waa riwaayadii hore imaka in kacb bin maalik xadiidkiisii dambe ee uu yihi waa kayru muxamed buu kani waafaqsan yahay farihiisa saddexda waana saddexdii farooduu rasuulka ilaahay wax kuma cuni jiray bal taas buu waxa weeye iyada uu muudsan iibsan jireen rasuulka ilaah ma ka leefi jireen wixii kuba hadhay ee aahaartii cuntada ahaydba waana dee saas in sunno ah rasuulka ilaaha sunihii bal dee maha ficilkiisuna qowlkiisuna waa jira wayna ina amray inaan taa la nimaadno xagga saddexdan dee hadduu ruuxu ku kaaftoomayo saddexa ay tahay haddii wuxuu wax aada u maaic ah oo aada u jilicsan oo saddexa farood aanay qabanayn ay tahay oo shantii iskaga wada cunana ee wax maanico ku sugani ma jirto ee waxay la eegayaan kodhe cuntada iyagay ku xidhanto ee waxaa la arkaa wixii aada u jilicsanaa in saddexdu qabashadoodiiba ay ku yar adkaatee bal markaa laakiin de waa sidii rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu calayna waxu cuni jiren xadaana xusein ibnu caliyin ibni yaziid alsudaa'iy albaqdaadiyu qaala xadaana yacquub bn isxaaq alxadramiyu qaala xadaana shucbatu can sufyaan athawriy waa xadiis markii dhoweyn aan kala soo baxnay can caliy bn alaqmari laakiin sanadkan unbuu inoo soo kordhiyay sufyaankiina waa laynoo magacaabay oo waa la tacyiiniyey markii hore sufyaan bayda sufyaan athawri can abi tuxayfata qaala qaala nabiyu sala allahu calayh wasalam ama ana falaa aakulu muttaki'an oo waa kayfiyadii akligaan soconaa markii hore baabkalu ahaa imanka baabkanna rasuulka ilaahay bal kayfiyadii akligiisu ee markaa uu cunayo labadii macneen kuma fasiriyay isagoo fadhigiisiyo uma cuni jirin buu markaa noqon xadaana haarun ibn isxaaq alhamdaaniyu qaala xadaana cabdat bnu sulaymaan can hishaam bni curwata can ibnin likacb bni maalikin can abiihi qaala kaana rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam waa xadiidkii markii dhaweydan kaba soo baxnay laakiin markii horena waa kii ahaa maxamed ibnu bashaar baa sheekha tirmidi ahaa imanka waa harun ibnu isxaaq ilhamdaani waa qolooyinkii kale iyaguna xadiidka wariyuu lahaa ciddii aan maxamed ibnu bashaar ayn siday ku wariyeen waa kii inoo sheegay marka maxay riwaayadu noqotay kaana rasuulullaahi sala allahu calay wasalam rasuulkii ilaahay yaakulu waa cunayay fi asaabici fariidsa aalaai waana axaadiia saxiixa axaadiian fariidsa saddexda ah ayuu wax ku cuni jiray markaasaa markuu saddexdaa ku cuno saddexa faroodna waa taa aan sheegnay wayalcaquhunna waanu markuu dhammaysto cuntada wixii ku hadhaadhsanaa ee cuntadii ahayd ee baqaayo ahayd ayuu rasuulka ilaahay ka leefi jiray ama kaga muudsan jiray taasba wey oo markaa maxaa inooga sugan akligan bal matalan saddexdaas lagu cuno haddii ay ku filan tahay haddii saa maayac saddexdii qaban karahaynba ay tahay bixasabi alxaaja waa ziyaadsanayaa taasba weeye lacaqiguna waa ta hore kusoo maray xadaana axmed bn maniici qaal xadaana alfadl bnu dukayn qaal xadaana muscab bnu sulaymin qaala wuxuu ihi muscab bnu sulaym samictu anas bna maalikin yaquulu anas ibnu maalik baan maqlay oo leh utiya rasuulu llaahi sala allahu calay wasalam bitamrin rasuulkii ilaahay ayaa waxaa loo keenay timir fara-aytu waxaan arkay rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi yaakulu xaal uu cunayo timirta loo keenay walxaal huwa rasuulkii ilaahay muqcin oo dee dabadiisa saa isagoo lugihiisa taagay u fadhiyo min aljuuci waa gaajo daraaddeedba ama min ajli ljuuciba bal iyadna waa akligii rasuulkii horta laftigeed muqcin waa dee wuxuu ka soo jeedaa un aliqcaab aliqcaabka laba kayfiyo ayaabay axaadiidana ay nooguba timi alkayfiya saddexaad haddaan soo raacino halkan lagu soo barkood kuba sharxeenna oon sheegi doono oo lacig horta min aljuucna u munaasib noqonaysana waabay jirtaa labada kayfiyo midi waxa weeyaan waa aliqcaa lmakruuhu fi salaa marka salaada la tukanayo iqcaa nahyigu uu kuba yimi bal maalan dee nahyigu uu kuba yimi oo bal maalan taasi muxuu noqonayaa waa ruuxoo bal maalan ama waqtigaa waa taxiyaadka fadhiyaba haba noqoto ama juluus bayna sajdatayna ha u noqoto salaada dhexdeedaanuu yimiba isagoo dabadiisiibuu dhulka saaray waa si aynu qacihii aynu soo maray ay lahayd qaacida alqurfusaan lugihiisiina taaga hadhowna gacmihii laakiin halkii ixtibaa ka ahayd gacmahana dhulka dhigo oo kale oo dabadu intuu dhulka saaro ayuu lugihiina taagayaa oo dee lugihiisi markaa halka boodadiisiiyo calooshiisiiyo sanbay ugu soo dhowaanayaan gacmihiina waa dhigayaa noocaas oo kale waa kayfiyo nahyuu kuba yimi bal maalan xagga axaadiistaba ama dee salaada dhexdeeda waa iyadu waa mid waa iqco waxaa kaloo jira nooc kaloo aliqca laba yidhaaho oo iyaduna dee xadiis inooguma yimi rasuulka ilaah inay kaba dhacday bal may ibnu cabaas lahaa waa sunne marka la eego fadhiga salaadoo ah ruux markaa laba maaha waqti kale atxiya loo fadhiyo labada sujuudood dhexdooda jilsadaa la fadhiyo dee waatan iftiraashku uu sunnaa yahayba waana ka badan ee nooc kalaa soo arooray ibnu cabaasna yidhi waa sunna kaba cabiray oo ah ruuxu intuu aanu dee lugtiisa goglin lugihiisii taago oo cidhbihiisii ku fadhiisto lugihii markaa waa taagayaa sande markaan sujuudsanayba ay u taagan yihiin marka halku markuu soo fadhiisto uu mid ahaan goglan lahaa midna taagi lahaa ayaa labadiiba way taagayiin oo cidhbihiisu ku fadhiisanaya cidhbihiisu ku fadhiisanaya bal taasoo kale bayna sajiidatayn marka ay tahay way soo aroortay waana iqca isagana waa la yidhaahaa marka halkaasoo kale ibnu cabbaasku sunu kaba cabirayo iyada halkani ma noqonaysa wax dee markaa xun iyo markaa ruux xitaa uga fadhiistay walow jaanibka kale ama iftiraash uu kaba badan yahay bal taasoo kale iyaduna waabay jirtaa saddexaad baaba jiro oo ay halkan maala luqawiyiinta qaarna ay soo naqliyeen culimadii kitaabkan sharaxdayna barhkood ay kuba sharxeen oo ah in laba ay soo naqliyeen in la odhanayo luqada aqca fi juluusi ilaa tasanada lima huwa fi dahr wax dhabarkiisa ku sugan gidaal iyo wax lamida waku saa ugu tiirsado eeg waa fadhiistay fadhigii caadi uma fadhiyo gidaalkiibuu ku tiirsaday wax ka dambeeyu saa u ictimaadsanaya kuba tiirsanaya taasoo kalena marna waa nooc dhiqca iyaduna halkan kutubta luqadana ay sooba naqliyeen barkoodna ay kuma fasireen maanta inuu halkan ahaayo rasuulkii hoostaa gidaar ugu tiirsan muxuu ugu tiirsanaa waa min aljuuci gaajo daraaddeed macnaha dacfi gaajaa jiray dhici karta inaan u maalmo wax cunin marka fadhigii dee uu caadi u fadhihi lahaa baaba kuma adkaaday oo isagoo gidaar saa ugu tiirsan dhabarkii saa ugu tiiriyey ictimaadsanaya ayuu timirtii loo keenay ilaa rasuulkii ilaahay cunay xorreeye waa dadkay koley baajuriya iyada halkan doortaan ama ay sharax horreysiyaan war ibnu xajar haytam iyo bal matalan taa hore kuma tirinayo uun iqcaha isagoo rasuulka ilaahay dee waa kaa yidhi laakulin muttaki'an ma cunayo ee intuu dee halkaa dabadii dhulka saaray lugihiisii taagay halkaa aynu qurfusada u marro laakiin aan dee halkii uu gacmihiisa ku booyeystay aan ahayne isagoo sidaa u fadhiya oo dee aan hagaag markaa muuqan kasta sida ruux mutara tala u fadhiisto dhulkii muu makansan markaa timirtii cunaya bal taasna waa lagu fasiray macnaha dambana waa laguba fasiray en sheegayo ama kaa aan leynahay aljuus bay nashtajintiin isagoo halkan iyo dee imanayo alla ka wax leenahay in luqa ahaan iyo axaadiisaan macaanida inoo yimid laftigan aliqca inahaasuu noqonaya iqcahaas ibnu cabaas la warinaya dee ninkii kama warinayaaba sheegay waxaanu ku arkaynayba anagu ku tirinayna markaan sidan ku aragno jafaa birajul waa ninkani inuu nin qallafsan yaho sunnihii aan ku dhaqmayn oon kuba camal falayn ninkan aragna isagoo dee salaadii tukanaya khaasatan bayna sajdatayn fadhiya oo sidaa u fadhiisanayo cirbihiisii ku fadhiisanaya waxaan u arkaynay buu i shafaan birajul ibnu cabaas ba wuxuu may waa sunna weeye buuiyo manaa de wax rasuulka ilaahi salawaatulahi wasalaamu caleyh nooga sugnaaday laakiin waa markii aljuluus bayna sajdatayn u noqoto ujeedadu ruuxa taa la yimaada laguma inkirayaan leedahay baabu maa jaa fi sifati khubsi rasuulilaahi sal allahu caleyh wasalam wuxuu ku soo arooray rasuulka ilaahi salawaat wasalaamu caleyh kimisiisii ee uu cuni jiray loo nubi jiray sifadeedii ay lahayd kale in yaruman xadiikan ma axaadii horuman baa kaka gaadhaya bacna axaadiiii nooguma soo aroortay jaanibkaas xdثnي محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال xdثna محمد بن جعفر وغندر قال xdثna شعبة عن أبي إسحاق وهمداني قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الأسود بن يزيد عن عائشة أنها قالت وأنا كل عبد الرحمن بن يزيد iyo أسود بن يزيد iyo qoys cilmiyo camal ba wada lahaa iyo calqabat bnu qays iyo ibraahim ibnu khalciyo waa dad usro ahaayo dee bal matalan ibraahim loo abti baa la ahaayo qolooyinkani laakiin waa qolooyin waa cabdiraxmaan ibnu yasiid ibn aswad ama dee waa aswadkana waa ninka isaga ah may ay walaal ahaayeen nin kaloo cabdiraxmaan ibn aswad la yidhaahna waa jiraayo aada u qiimo badnaade calqamat ibnu qayso isagoo adeerkooda ahaana waa jiraayo adigu waa qoys kolley cilmi iyo camalba lahaa reer naxa ah oo asxaabtii ibni mascuud dee raggoodii waaweynaa kaba mid ahaa can caaishata annaha qaalat maa shabica may dergin aalu muxamadin sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahi aalkiisa min khubsi shaciiri heed kimisteed kamay dergin laakiin yowmayni laba cisho mutataabicayni israacsan xataa oo isku xiga weeye xataa qubida rasuul lahi sal lahu alh wasalam ilaa rasuulka ilaahi uu wafaaday macnaa dee waa zuhdigii adduunyo waqtigaa dambe xaaladii muslimiinta xagga dhaqaalaha waabay kaba roonayd siday beriye ahaayeen dadkuna waabay iskaba fiicnaay noloshoodu xaggaasoo bal maala intii khaybar la furtay bani nadiir markaas meelo qaarkoodna jizyadoodii ay yimaadeen sida baxrayn iyo dhulkaas oo kale ayaabay dee xaaladu way roonayd yimaadeen laakiin haddaa rasuulka ilaahay dee waa taas buu adduunyo kaga tegay suhdigaasuu kagaba tegay markaa kama u dhargin aalkiisu iska daa qamadi oo ka heer sarraysa waa heed wax laga dubay oo kimisteed ah laba cusho isku xig hadday maalin ka dhargaan maalin labaadoo ku xigtaa kamay dhargin ilaa rasuulka ilaahay wafaadayn xadaana cabaas bn maxamed bn duriy qaal xadaana yaxya bn abi bukayri qaal xadaana xariis bn cusmaana can sulayman bni caamirin qaala samictu abaa umaamata albahiriya yaquulu maa kaana ma ahayno yafdulu kuwa ka hadha can ahli beyti rasuulilaahi sal llahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay qoyskiisa iyo ahlu beytkiisa khubso shaciiri heedkii misteedkamay hadhi jirin nawxooduba dee bal haddii la helo waxa dhici karta inaanay kaba dhergin bay ahayd oo waxaa biibal marka la helo kifaayo uu noqdo ama aan xataa kuba filayn bay ahayd oo iyagu markaa ay xataa helaan taas khubsi shaciir ay helaan waxbal maalan dee intay ka dhergaan ka hadha oo ay reebaan taasi may jirin qaaliban kamabaabay dhergi jirin waxaan kuba fillayn bay ahaydoo kama hadhi jirin weeye rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh qoyskiisa marka ay helaan bal ayaamaha ay helaan kimista ay helaan wax kama hadhi jirin ee wax dee inta badan aan kuba filayn ama ani kaba dhergin ayaaba ahaan jirtay waxa iyagu ay heleenba ama dee iyagu ay cunayeen taasu noqonaya waana e arimaha rasuulka ila uhdigiisaasun kule axaadiia isla e wada baab xadaana cabdullah bni mucaawiyat aljumaxiyu qaala xadaana saabit bnu yaziida can hilaal bni khabaabin can cikrimata can ibni cabaasin kaana rasuul lahi muxuu yihi ibnu cabaas anahu qaala kaana rasuulu llahi sal llahu alayh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ahaa yaniitu mid baryo oo allayaaliya habeeno almutataabicata isku xigto israacraacsan ayuu baryayay rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu calayhi daawiyan isagoo gaajaysan huwa isagii ahlu dhublaaban yihiin calooshooda aanay waxgelin ay gaajaysan yihiin macnaa waa khaaliya albadni jaa'ican laa yajiduuna xal aan cashaan waxay ku casheeyaan iyo casho aan wa kaana wuxuu ahaa akaru khubsihim kinistoodii ay duban jireen inteedii ugu badnaydna khubso shaciiro dee kolley xindadu way kuba yarayd oo iyada qamadida iyo waxyaalahaasi shaaniyaa ku badnaatay iyagaasooda way kuba yarayd waxay ka duwan jireen ama khubsigoodaas wuxuu ahayd welibana aan arki doono haddii a la idhaah oo casharka dambe aan kuba arki doono iyo axaadiista dambe in heedaas marka ay tumaan ay dee markaas ay ridqayaan iyo waxyaalo saasay xaaladoodu ahayd oo iyadoo buushaheedii wadato oo waxeedii wadato inay iska duwan jireenba taas markaa way noo soo dambaysa haddii a la idhaah bal rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu calayh afdal albashar ahaa adoomi ilaahay kii u khayr badnaa iyo sayidkoodii ahaa ayaa taas xaaladiisii adduunyo isagiiyo qoyskiisa ay ahayd oo habeenne isku xiga ayaaba rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayhi ee ay dhacaysay inuanu iyagoo calooshiisa aanay waxgelin isagiiyo qoyskiisaba oona helinba waxay ku bacasheeyaan salawaat ullaahi wasalaamu calayh wa kaana akharu khubsihim kimsooda intooda badanna khubsa shacir bal kolley axaadiid kale ayaa inoo sii socota baabkuna way noo socon doonaa insha allahu subxaanahu watacaala iyo waxyaalo kale oo balbaabkaasa zuhdigii rasuulkiiyo taa tilmaamaya waxaana inoo iman doonta rasuulka ilaah gaajo daraaddeed inuu calooshiisa dhagax uga xidhay taas inkalku labadiisa ama guryihiisa laba bilood oo isku xiga ama lixdan cisho iyo lixdan habeen baa adigu aan dadba lagu shidin taasi oo waxyaalo dee axaadiis inoogu wada sugan bal taasi wallah subxaana watacaala aclam subxaanaka allahuma